أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka koobaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu u ballansanayn mowduuc ku saabsan annaasikh waalmansuukh ahlucilmigu wax fara badan ay ka alifeen oo kutub badan culammadu ay ka qoreen qadiiman wa xadiisan mawduucaas inaanu wax ka tilmaanno ayaynu doonayna ballankeennu ahaa kutubaha laga alifay wax ka mida horaynu u tilmaannay waxaynuse hadda doonaynay inaynu bal fasirno abyaadda oo suyuudi ku jamciyey aayadaha agtiisa ay raajixa ka noqoto inay mansuukh yihiin aayadahaasina ma badna laba iyo labaatan aayadood ayuu sheegayaa inay mansuukh yihiin ha yeeshee wuxuu tilmaamayaa labaatanku inay raajix yihiin inay mansuukh yihiin labada kale ka dheeraadka ah ikhtiyaarka qoolka uu dooranayo siyuuti waa inaynay mansuukh ahaynay muxkamo yihiin labada aayadood aynu sheegaynana wuxuu ku sheegay beytka ugu dambeeya abyaadda kalena waa ka duway laba midna waa ku tilmaamay mid walba in labada aayadood aynay mansuukh ahayn waa mida beytka labaad waa ku tilmaamay wahaaka taxriira aayin laa masiida laha cishriina xararaha alxudaaqu waalkubaru oo in labaatankaasi aynay dheeraad lahayn ee labaatankaa ku kooban yihiin aayaadka mansuukha ahi ayuu tasriixiyo caddeey beydka dambe laftiisa waa ku tilmaamo wuxuu yidhi wasiida aayatu listiidaani min malakat wa aayatu lqismati alfudlaa liman xadaruu abyaaddii kale waa ka duwo labaatankuu sheegay inaynay ziyaado lahayn markuu tilmaamay ayuu wuxuu yidhi waa lagu kordhiyey laa masiida lahana waa ku hormariyey waxaa sidaa ka sii caddaasha badan hadalka nasarka ah ee aan gabayga ahayn ee uu ku sheegaayo kitaabkiisa qayimkae faa'iidada badan ee la yidhaahdo alitqaan fii culuumi alqur'aan oo sidaa ku caddaynaayo muxkamo inay yihiin uu ku caddaynaayo ha yeeshee maadaama abyaaddii suyuudi nadmiyey aynu fasirayno bal shiikha nadmiyey laftiisa in tarjamadiisa wax laga sheego waa loo baahayey waa bilmunaasaba tarjuma lama yidhaahdo oo jiinka lama godee tarjamaa la yidhahdaa waa masdarkii rubaaciga ahaa ee qiyaasiga ahaa tarjama tarjamatan kalad waxa ah tarjuma in la yidhaahdo haddaad ashradada qaar ku maqasho tarjumo iyadoo la leeyahay sabqu lisaan oo kale markaa ku xambaar saxdu waa tarjama jamaceedana taraajim baa la yidhaahdaa taraajim iyadana iska jir inaad tidhaahdo taraajum oo jiinka aad goddo iyada lafteeda waa in jiimka la hoos dhigaayo taraajim la yidhaahdaa fiqhu lbukhaari fii taraajimih laa fii taraajumih fii taraajumihi buu ku sugan yahay ha odhannin halad weeyo waa laxni macno kalay noqonaysaa oo aan loo jeedin oo taraajum haddii la yidhaahdo macnuhu wuxuu u dhacayaa in looga jeedo masder oo taraajamuu taraajuman ayay noqonaysaa waa tafaacalo masderkeedii qiyaasiga ahaa taraajamuu way isdhagxiyeenoo way isshiideen taraajuman isshiid bay isshiideen marka haddaad tidhahdo fiqhu lbukhaari fii taraajumih oo jiinka aad goddo waxay noqonaysaa fiqiga bukhaari isshiidka ay cid isshiidayaan buu ku sugan yahay dee macno loo jeedana maaha waa macno qabiixa ah. bukhaari yay isshiidi jireen isshiid la isshiido fiqiga laga helayaa se muxuu yahay taasi waa tanbiih mas'ala lugawiya sheekha la yidhahdo suyuuti laqabkiisa waxaa la yidhaha jalaaluddiin kunyadiisana waxaa la abulfadl magaciisa waxaa la yahay cabduraxmaan waa cabduraxmaan ibnu abi bakr ibni maxamed ibni abi bakr ibni cuhmaan almisri alusyuuti sheekhu wuxuu ka dhashay usro cilmi ah aabbihii wuxuu ahaa nin shiikhoo caalima buu ahaa oo culammada ka mid ah musannafaad iyo kutubna waa lahaayo kutubuu qoray carabiyo iyo kayrkoodba ku saabsan marka aabbihii sheikh buu ahaa suyuudi wuxuu dhashay siddeed boqol iyo sagaal iyo afartankii hijiriyada ayuu dhashay wuxuu ku dhashay qaahira qaahiruu ku dhashay habeen axada ayuu dhashay bishuu dhashayna rajab bay ahayd isagoo yar oo sannadii lixaad ku jira ayuu aabbihii dhintay agoon isagoo abuu barbaaray ha yeeshee aabbihii markuu dhimanaayey niman culamo ah buu u dardaarmay suu inankiisu caalim u noqdo culammadaasi ay u ilaaliso tarbiyada ilmaha ay ugu dadaasho dabeedna uu noqdo caalim niman culamaa ah buu dardaarma ictibaar bay shareecada ku leedahay hadduu waalidku carruurtiisa markuu ka dhimanaayo hadduu u dardaarmo cid ciddaa uu u dardaarmay waa laga hormarinayaa cidda kale sharcan muctabar weeye niman mashaayikhu hal sheikh ka badan ayuu sheikhu u dardaarmay isagoo yaroo saqiir ah aabbiyi wuxuu u keenay shiikhii weynaaye la odhan jiray xaafid ibnu xajar alcasqalaani siddeed boqol iyo labiyo kontonkii hijriyada ayuu dhintay ibnu xajar alcasqalaani cilmi inaanu ka qaadan karayn marka waa la garanayaa laakiin wuxuu ugu keenay inuu u duceeyo xaafid ibnu xajarna waa u duceeyey inankaa yar ee ninkaa shiikhii u keenay waa u duceeyey in ilaahay barakeeyo suyuudi marka la sheegaayo waxaa la yidhaahdaa ibnulkutubi baa la yidhaahdaa ina kutub baa la yidhahdaa ina kutub ina kutub maxaa loo yidhi maktabad buu ku dhashay suyuudi markay ishayeene xoogaa wax ay dhex mareen oo hadallada ruduudda ah iyo waxay isdhaafsadeen oo kutubaha iska qoreen suyuudi markuu issheegaayey inuu cilmiga aanu isaga la mid ahayn waxa uu yidhi war way kala duwan yihiin ruux isagoo weyn gartay cilmigu inuu wanaagsan yahay jahliguna xun yahay oo is yidhi alleele cilmigu waa fiican yahaye maad cilmi barati iyo ruux marka horeba maktabad ku dhashoo cilmiga lagu ababiyey labadu isku mid maaha buuri ninna isagoo weyn buu gartay inuu jahliga iyo aqoon darradu xun tahay cilmiguna wanaagsan yahay markaasuu xagga cilmiga u dhaqaaqay wuxuu u duurxulayaa sakhaawi ninna maktabad baabuu ku dhashoo dee cilmiga waa lagu ababiyey ibnulkutubi baa la yidhahdaa ibnulkutubna waa la yidhahdaa hooyadii waxay ahayd ummu welad aabbihiina carab buu ahaa addoon laga ilmo dhashado ayay ahayd suyuuti aabbihii inuu shiikh ahaa way inagii sheegnaye wuxuu u dirtay ummu weladkiisiibuu u dirtay kitaaba wuu yidhi kitaabkaa ii soo saar way socoto kitaabkii inay soo saarto bay maktabaddii u gashay fooshiibaa waa ku qabsatay halkii bay ku dhashay siduu maktabadda ugu dhashay sidaas weeye suyuudi oo suyuud meesha la yidhaahdaa loo nisbaynayaa oo masar ka tirsan waa nisba al waa la yidhaahdaa hamsada in la tuuro assuyuudina waa la yidhaahdaa la godo siinka assiyuudi oo siinka la hoos dhigana waa la yidhaahdaa siinka in la kor dhigoo assayuudi la yidhahdana waa la yidhahdaa mid walba waa loogu dhawaaqa asalkuna waa al siyaalaha kalena waa takhfiif tarjamooyin buu iska qoray suyuudiyoo isagaa isu tarjameeyey oo kutubuu iskaga warramaayo xayaatadiisa iyo tarjamadiisa iyo taariikhdiisa iyo kutubtiisa iyo cilmigiisa uu kaga warramayo ayuu allifay oo qoray keligiina taa kuma ahee salaf kalu u leeyaho ahlucilmi doora laga soo naqliyey nafahooda inay u tarjameeyeen oo iyagu tarjamo iska qoreen miduu la keli yahay ma aha laba goor buu isu tarjameeyo mar wuxuu iska qoray kitaab la yidhaahdo altaxadusu binicmati illaah ka warran laga warramaayo nicmada ilaahay wuxuu ta'awulayaa wa amaa binicmati rabbika faxaddis nicmada rabbigaa ka warran oo haddii nicmada rabbi waxaa looga warramayaa faanfaan aynay ah ahayn ee ictiraaf nicmada ilaahay la qiraayo oo rabbi loogu shukrinaayo yacni sidaas ay tahay iyadu marka waxaweye madmuum ma aho lama dhaleecaynayo xadiisna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam altaxadusu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun ka waranka nicmada ilaahay laga warramaa waa shukri naq qarinta nicmada ilaahay la qariyaana waa abaalkadar nicmada ilaahay laga abaalkadaray saxaxahu alalbaniyu fii saxiixi aljaamic tarjamada uu kitaabka uu iska qoray altaxadusu binicmati illaah waa tarjama muwasaca oo aad iyo aad u ballaadhan taariikhdu siddeed boqol iyo lix iyo sagaashankii markay ahayd ayuu tarjamada iska allifay oo iska qoray tarjamo labaad buu haddana iska qoray oo sagaal boqol iyo saddexdii markay ahayd ayuu tarjamo labaad iska qorayoo xusnulmuxaadaru yadana u bixiyey iyaduna waa risaalo ha yeeshee tii hore way ka kooban tahay bacdulmasaa'il oo aan ku sugnayn taa hore ha ku sugnaatee laakiin way ka koobantahoo sida ta hore muwasacu ma aha suyuudi mutafannin buu ahaayoo funuunta kala duwana cilmiga nooc kastaba waa dhex galay waana barta waayadii hore culammada islaamku haaliban fanni gaara kumay koobsan jirin ee funuunta fanni walba inay aqoon u yeelato wax ka ogaato bay isku dayi jirtay funuun badan buu u cilmi lahaa baxarna ku ahaa funuunta qaarkoodna duuna daalika ayuu ahaa isaga laftiisu waa sheegto wuxuu yidhi toddoba fanni baxar baan ku ahay waxaanu yidhi mashaayikhdii cilmiga aan kala kulmay fanni kastaan ka bartay mashaayikhdaydii waan uga aqoon badnahay marka laga reebo bulqiini shiikhayga la odhan jiray alleelay fiqiga isaga iga aqoon badan oo derajadiisi ma dhaafin laakiin mashaayikhdii kale cilmiga aan ka qaatay dhammaantood funuuntii aan ka bartay waan uga aqoon batay bulqiini waxa uu tilmaamay darajadiisii fiqiga uu ku lahaa inaan u gaadhin saasuu tilmaamay wakhtiyada qaarkood maa uu zamzam buu cabbay wuxuu u cabbay cilmiga inuu ka gaadho mashaayikhdiisa qaarkood cilmiga maqaamkay ka gaadhsiisan yihiin waxaanuu samayn jiray shiikha uu cilmiga ka qaadanayo wakhti yar kagama tegi jirine muddo badan buu laasimi jiray calaa sabiili mihaal shiikhiisa kaafiyaji la odhan jiray culumta carabiyada ayuu baxar ku ahaa tafsiirkiiyo carabiyada mid walbana waa ka qaatay afar iyo toban sanuu laasime wuxuuna laazimay ilaa intuu ka dhimanayey mashaayikh kale culammadiisa ka mida sidaas si leeg buu laazimay ilaa intay ka dhimanayey oo cilmiga ka qaadanayay marka zaman badan ayuu ardaynimo laazimay mashaayikhdiisu ma yarayn mashaayikh fara badan buu cilmiga ka qaatay wuxuu tilmaamay lix boqol oo sheikh ayuu magacyadooda tiriyey oo tilmaamay lix boqol oo sheikh inuu lahaa madhab keliya kuma koobsan jirin ee isagoo shaaficiya ah culammada madaahibta kalena cilmiga waa ka qaadan jiray mashaayikhdii xanafiyo ama xanaabilo ayuu cilmiga ka qaatay isagoo shaafici ah waxa uu ka mid ahaa culammada kutubta badan ee muksiriinta ah buu ka mid ahaa oo musannafaad fara badan buu alifay carabiyadiiyo waxa ku alqaan leh ilaa boqol kitaab waa ka qoray taariikhda iyo tabaqaadka iyo taraajimta konton kitaab wax gaadhaya waa ka qoran kutubtiisa marka la ysku daro dhowr boqol oo kitaab ayuu allifay oo qoran kutubihiisa qaarkood baa aad iyo aad u qiimo badanoo lam yu'allaf miluha mid la mida aan la qorin kutubaha aadka u qiimaha badan oo mid la mida aan horti iyo dabadii toonna xasaba cilmina aan la qorin waxaa ka mida alitqaan fii culuumi alqur'aan kitaabkaasi waa kitaab cajaa'ib ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo yacni faa'iidadiisu aad u badantay waxaa ka mid a ah kutubihiisa aadka u qiimaha badan kitaabka la yidhaahdo alashbaah walnadaa'ir alnaxwiya iyo alashbaah walnadaa'ir alfiqhiya laba ashbaahu nadaa'ir buu qoray midna wuxuu ku saabsan yahay xagga naxwaha midna wuxuu ku saabsan yahay xagga qawaacidulfiqhiga labada mid waliba aad bay u qiimo badan yihin waxaa ka mida ah tadriibu raawiga sharaxa tadriibu raawiga la yidhaahdo ee taqriibka uu sharxaayo aad iyo aad buu u qiimo badan yahay waa kitaab faa'iido badan kutubtiisa aadka u faa'iidada badan waxaa ka mid ah adduru lmansuur mid ka faa'iido badan buu markii hore alifay oo u bixiyey tarjumaanu alqur'aan kitaabkaa tarjumaanu alqur'aan waxa uu ku soo arooriyey qur'aanka wax alla waxa lagu fasiro ee axaadiis iyo aahaar ah ama saxaabo ama taabiciin ha laga soo wariyaba e yacni wixii aahaara biasaaniidiha buu ku soo arooriyey markii dambeu markaa waxaa u muuqday kitaabka inuu ikhtisaariyo oo kitaabku weyn yahay markaasuu ikhtisaariyo wuxuu ku ikhtisaariyey addurru almansuur addurru lmansuur aahaartii axaadiistii waa soo aroorinayaa laakiin aahaartii asaaniidduu xadfayaa isagoo kitaabkiisa kale u tala saaranaya oo ciddii asaaniid doonaysaa inay kitaabka kale doonato uga jeedo qadara allah wamaa sha'a facal kitaabkii tarjumaanu lqur'aan ee mid la mida aan la qorin ee aasaartaa dhammaantood asaaniiddoodii uu ku taxay oo ku sheegay lama hayo meel alla meelu ku dambeeyey waa mafquud kitaabkii kalena asaaniiddii waa ka maqan tahoo aasaartii hadduu sheego sanadkeedii lama garanayo siduu ahaa saxaabigan ama taabicigan samiyey ka sugnayd asarkani mise kama sugnayd lama garanayo shuruuxulaxaadiis waxbuu ka sharxay carabiyada wax badan buu ka qoray almushir baa ka mida waa kitaab aad u qiimo badan waa laba mujallad waxaa ka mid a hamaculhawaamic baa ka mid ah oo jamcu jawaamic carabiye ayuu ku sharxayaa jamculjawaamic wuxuu u bixiyey hamaculhawaamic sharxu jamci ljawaamic xadiidka mu'alafaad buu ka leeyahoo aljaamicu asagiir iyo ziyaadadiisaba wuu alifay jaamiculkabiirna waa alifay ugu talagalay wixii xadiis oo dhan inuu ku kulmiyo oo sidaas ugu talagalay maktabad qiimo badan ayuu helay oo sheikhu hayey waagaana kutubtu casiis bay ahayd oo sida kutub loo helaa ma sahlanayn madbacadaha ayaa kutubta badiyey laakiin kutubaha gacan baa lagu qori jiray kutubta waa weyn kasoo soo qaada calaa sabiil misaal fatxulbaari oo ruuxu gacantiisa ku qoraayo zaman intee la-eg bay qaadanaysaa fatxulbaariga inuu markaa gacantiisa ku qoro dadkana qoraalkooda lama wada qaadan karo qaar badan baan fartoodu fiicnayn oo aan la akhrin karin waxay qoreen dadka farta wanaagsane waxay qoreen la akhrin karaa ma badna marka loo eego dadka wax qora marka ruux khad wanaagsan oo fatxulbaari intuu qoraal ku bilaabo yacni dhammeeya zaman intee laag bay ku qaadanaysa nuskhadaase qiimaheedu intuu noqonayaa maxaa la siinayaa waxaa laga yaabaa inuu laba sano qoro ama ka badan marka nuskhada markuu iibinaayo qiimaheedu intuu noqonayaa dadkii markaa doonaayay si cilmiga inay bartaan imise nuskhay u baahan yihiin kutubta casiis bay ahayd ruuxa maktabad camiran hela oo yacni maktabadda inuu ka shaqeeyo isagu hayo shaqadiisuba tahay dee wuxuu ahaa yacni ruux nicmo ilaahay haysta oo sida loo hela adkayd maktabad buu sheikhu joogay maktabaddaasina maktabad aad u camiran bay ahayd musannafaad aad u fara badan iyo kutub aad u badanna waa yaalleen maktabadda aad buu uga faa'iidaystay caadada suyuudi waxay ahayd fanni markuu doonaayo inuu wax ka qoro ciddii fannigaa wax ka qortay kutubtoodii buu raadsadaayo waa urursadaayo dhammaan waa taalacdaa khulaasada waxay qoreen oo dhan ayuu soo ururiyaa fawaa'id kaleoo isagu kutubo kale uu ka keenay iyo wax kaloo ijtihaadkiisa ana waa ku daraa waa jamci badnaa culamada qaarkood waxay waxaydhahan waa jammaacu naqaal waa mid jamci badan oo naqlin badan bacdi culammada ka midi markay farta ku yaro godayaanna waxaydhahan waa xaatibu lleyl cilmiga xadiiska inuu yaqaanay shaki kuma jiro baxar buu ku ahaa cilmulxadiiska toddobada faniya uu sheegtay ka mid tahay cilmiga xadiisku ha yeeshee taxqiiqa axaadiista la xaqiijinayo wakhtiyada qaarkood yacni kuma dadaali jirin wakhtiyada qaarna waa tasaahuli jiray bacdu ahlicilmi waxay sameeyaan axaadiista ay soo aroorinayaan dhammaan inay shaandheeyaan oo kala hufaan inkastay kooban yihiin culammada sidaas samayn jirtay isaga caadadiisu sidaa ma ahayne axaadiista inuu markaa jamciyo oo soo arooriyo oo markaysagaa uu tiiriyo caswiyo ayuu isku dayi jiray laakiin inuu mas'alo kasta axaadiista taxqiijiya iskuma dayi jirin taana cudurdaar waa iman karaayo dee waa sheikh migsaar oo kutub badan oo mashaariicda ku furan ee sugaysaa fara badan hadduu is yidhaahdo xaqiiji kutubahan badan ma qori kareen wa qallamaa salima migsaarun baa layidhi waxa yar intuu badbaado dee mid markaa hadal badan ama kutub badan intuu qalad ka badbaado ama zallaad waa yar tahay nowcan maa tasaahulla waa ku jiro axaadiista qaarkood oo mawduuca buu wakhtiyada qaarkood dooni jiray inuu yacni daafaco ou yidhahdo mawduuc maahee axaadiistani waa xasana darajatulxasan bay gaadhaysa ama waa daciifo caadi ah amaba waa ka kor maraysaayo darajatulxasan baabay gaadhaysa taqwiyada axaadiista uu isku quweynaayo nowcan maa tasaahul baa ku jiray oo ka qaacide ahaan baabaad mooddaa inuu u qabay mas'alada oo nadmigiisa alfiyada ah ayaabuu wuxuu ku yidhi wamaa kaana lifisqin aw yuraa muttahama yarqaa cani alinkaari biاtacadudi bal rubamaa yasiiru kaladii budi wuxuu yidhi suyuuti raximah llah xadiiska xasanka iyo in markaa xasan ligayrihi axaadiis daciifi inay gaadhi karto markuu ka warramay oo dacfigii iskabi karo ayuu wuxuu yidhi wixii jarxiyo fisqi u sugnaadee faasiqnimo lagu jarxiyey raawiga ama mutahamba loo arkay oo raawi mutaham bilkadibi ahi soo wariyey mid been lagu tuhmaystay yarqaa can ilinkaari bitacadudi munkar xadiidku inuu noqdo waa ka korayaayoo saru uga kacayaayo tacadudkaa dariiqyadu bateen buu kaga kacayaa bal rubamaa yasiiru kaladii budi ka soo guurtaase waxaaba laga yaabaa kii hadalka lagu soo bilaabay waa xasankee ila baabulxasan buu ka hadlayaaye kaa inuu markaa gaadhaabaa dhici karta inuu kaa noqdo oo xasanun ligayrihi inuu noqdaa laga yaabaa ahlucilmiga qaarkood mas'aladaa waa ku radiyeen culammada ku radisayna waxaa ka mid a ashaykh axmed maxamed shaakir tacliiqaadka uu ku leeyahay alfiyada suyuudiga waxaanu tilmaamay ruwaadda dacfigoodu daran yahay hadday tacadudaan riwaayaadkay soo warinayaan inay isquweynayaan mas'alada noocaas inay tahay khalad iyo zallo ka dhacay suyuudi culammaduna sida kale ay qabaanoo dacfigu markaanu darnayn ayaa tacadudka riwaayaadku isku quweeyaan laakiin dacfigu hadduu daran yahay isma kabaanoo isma quweeyaan ahlu cilmiguna dhammaan waxay ku sheegeen fii kutubi mustalax alxadiis oo waa mas'ale muqarar ku ahaa culumta xadiidka ama mustalax xadiidka muqarar ku ah in dacfigii loo kala qaadayo mid kabmi karaa ama wax kabi karaa iyo midaan kabmaynin waxna kabi karin labada qaybood loo qaybinayo dacfiga aan shadiidka ahayne darnayn ayaa suuroobi karta inuu wax kabo ama kabmo laakiin ka kale raja ma leh waxaanu yidhi axmed maxamed shaakir isagoo hadalka sii wata raximah ullah suyuuti qaacidada axaadiis fara badan oo aad iyo aad u liidata ayuu ku quweeyey calaa haadihi alqaacida oo ku dhisan marka wuxuu ku tilmaamayaa dee waxaan saxayn haddii lagu dhisay iyaduna sax inay noqonayn culammadu waatay yidhahdaan maa buniya calaa baatilin fahuwa baatil wixii baatil lagu dhisaa waa baatil waxaa ka mid a ah axaadiistaas aan innagu tusaalayne risaalu wuxuu ka qoray fadliga uu leeyahay ruuxa magiciisa la yidhahdo muxammed dabeedna wuxuu soo arooriyey axaadiis axaadiistaasoo sheegaysa ruuxa muxammed lagu magacaabo isaga iyo aabbihiisii ku magacaabayba jannadan wada gelina markaasuu yidhi axaadiistaasi waa xasan darajatulxasan bay gaadhaysa ma magac keliyo qofka loo bixiyo muxamed loo bixiyey buu jannada dalaq ku odhanayaa ya ictiqaad iyo camalba yadaan u jirin ma magac baa jannada lagu gelaya tasmiye lagu magacaabay keliya maya uusiri waa kii ku kedsoomay mas'aladaasoo nadmigiisa burdaha ku caanbaxay waatuu ku sheegay ou yidhi fa ina lii dimmatan minhu bitasmiyatii muxammadan wa awfa alkhalqi biddimami nabi maxamed iyo annaga ballan baa naga dhexeeya buuri oo ballanku muxuu naga dhexeeyaa magacawgayga laygu magacaabay muxamed baa ballan naga dhexeeya anigiyo nebi muxamed buu ihi sala allahu alayh wasalam oo maxamed ibnu saciid baa la yidhahdaa isaga buusiiri saaxiibulburda marka maadaama aanu isku magac nahay ballan baa naga dhexeeya jannada inaan wada galno buusiiri waa ka horreeyey suyuudi laakiin waxaa la soo wariyey ee mawduucaadkii abaatiisha ah ee xadiiska lagu sheegaayuu maqla qarnigii toddobaad buu isagu noolaa markaa suyuudi waa ka horreeyey wakhti dheer suyuudi xagga markaa caqiidada waa ashcari oo tamashcur baa ku sugan xagga kalena tasawuf baa ku jira oo waa suufi marka haddii kutubtiisa la taalacanayo labadaa baabba waa in layska jiraa oo laga baraarugsanaada ibnu carabi assuufi ahlu cilmi fara badan oo madhab kastaba leh ayaa dalaalkiisa iyo baadidiisa caddeeyey hadday shaaficiye yihiin iyo hadday xanafiye yihiin iyo hadday xanaabilo yihiin iyo hadday maalikiye yihiin kutubana waa laga qoray culammada shaaficiyada qaarkood sida biqaaci oo kale wuxuu ka allifay kitaab la yidhaahdo tanbiihu lgabi ilaa takfiiri bni carabi khalaa'iq fara badanoo culamaa oo madaahib kala duwana oo gaalaysiyuu soo naqliyey ashyaa badanoo kufriyaada oo cadcad baa kutubtiisii laga soo saaray dalaalkiis iyo baadidiisu waa cadda bale sheekhii shaaficiga ahaa ee culammada shaaficiyada ee waaweyn ku jiray bale shaykhu shaaficiya fii wakti ismaaciil ibnu muqri saaxibu lirshaad waxau idhi man shakka fii kufri taa'ifati ibni carabi fahuwa kaafir taa'ifada ibnu carabi inay kufaar tahay ruuxa ka shakiya isagaaba gaala abu xayaan alandalusi waa shaaficiyu lmadhab kitaabkiisa tafsiirka ayuu ku sheegaya markuu fasiraayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam awaa'ilka suurat lmaa'ida maqraha labaad tafsiirkeedu ku sheegaya oo tilmaamaya isagoo magacaabaya ibnu carabi iyo ibnu faarid iyo kuwa la midka ahaa ee ictiqaadkooda qabay iyo iyaguba inay gaalo ahaayeen culamo badan baa ka hadashay xataa xaafid ibnu xajar ninbuu mubaahalo la galay ninku wuxuu ahaa nin madaxda ka agdhow waxaanu ahaa nin ku fitnaysan ibnu carabi oo u qaba weli ilaahay weli ilaahay buu qabay xaafid ibnu xajar baa wax ka sheeg sheegay oo ka hadlay ibnu carabi oo nin wanaagsan inaanu ahayn tilmaamay markaasuu yidhi boqorkan kaa ashkataynaya yacni si waxa weeye yacni ciqaab lagu ciqaaboo lagu edbiyo edab edabdarrada aad kula kacayso awliyada xagga boqorka iyo ninka agdhow baanu ahaa xaafid ibnu xajar wuxuu is yidhi war armu kugu diraa wuxuu kugu jawaabay war taa wax ka dhow baa jira oo waa maxay de ilaaha baynu baryaynaayo mubaahalaynu gelaynaa keenna marka waxaa beenta sheegaya in lacnadu ku dhacdo mubaahaladiibuu la galay degdeg baa ninka u dhintay xaafid ibnu xajarna sharkiisii waa ka badbaaday calaa kulli xaal ninka noocaase ahlucilmi fara badani ay caddeeyeen kufrigiisa iyo dalaalkiisa iyo baadidiisa maca alasaf suyuudi waa daafacay oo kitaabuu ku daafacayo ibnu carabi ayuu qoray ou tilmaamayo inuu ka beri yahay waxaa loo nisbaynayo tasawufaadkiisay ka mid ahay marka xagga tamashcurka iyo xagga tasawufkaba waa in lagu baraarugsanaadaa marka kutubtiisa la taalacanay laakiin xagga cilmiga aad buu markaa u cilmi badnaa funuun badanna uu hayay xagga gabaygu waa u sahlanaa oo gabayo fara badan buu tiriyey gabaygu aad buu ugu sahlanaa musalaxulxadiiska alfiyu ka tiriye kun baydah kunkaa bayd wuxuu sheegay inuu ku tiriye shan maalmood hadda waa kun bayd oo gabay ah oo yacni fanni khaas ah lagu nadminayo markuu gabaygu iska sii daysayo qofku markuu doonaba gees u kacayo oo geestuu doono u kacayiyo waa kala sahlan tahay markuu muqayad ku yahay fanni gaar ah baabbaab inuu u nadminayo wuxuu tilmaamay kunkaa bayd inuu ku nadmiyey shan maalmood nadamtuhaa fii khamsati alayaami biqudrati almuhaymin alcallaami aakhirka nadmiga ayuu ku yidhi taa macnaheedu waxay tahay maalin kasta laba boqol oo bayd buu nadminayay oo mustalaxulxadiis ku saabsan qaar waa u qaadan waayeenoo waxay yidhaaheen waar suuragal maaha waa been laakiin lama beensanayo warka uu sheekhu sheegay waa maxallu sidqin maxallu qabuul bay taallaa fogaysadka la fogaysanayo keliya in la yska beeniyo ma aha waa arrin kalad ah ilaahay fadligiisuna waa waasic waxyaalaha kale uu nadmiyey waxaa ka mid a balaaqada wuxuu ka leeyahay alfiyo kunbayd ah waana sharxay cuquudul jumaan buu u bixiyey waa kun bayd oo balaaqo ah khulaasadii talkhiiska intuu nadmiyuu fawaa'id kalena ku daray waa kun bayd wuxuu nadmiyey naxwaha ayuu nadmiyey sarfiga oo marka uu nadmiyey ayuu wuxuu tilmaamay alfiyadiisu inay ka faa'iqsan tahay ta ibnu malik so ibnu malik ma odhan faa'iqatan alfiyata bni mucti wahwa bisabqin xaa'izun tafdiila wuxuu yidhi yacni alfiyadii ibnu maalik faa'iq bay ka tahay buuli oo waxay kaga faa'iqsan tahay inay waadixatalmasaalikna tahay oo ka sahlan tahay oo ka caddahay marlabaadkana zawaa'id kale oo aanu ku darinna inay dheeraad la tahay wuxuu nadmiyey jamculjawaamica khulaasadiisuu nadmiyey oo kun iyo shan boqoloo bayd wax ku dhow ayuu nadmigiisu noqday alkawkab saaic ayuu qoray waana sharxay nadmigii markuu nadmiyey ayuu sharxay kun iyo shan boqol bay ku dhowdahay nadmigaas suyuuti nadmigu saasuu ugu sahlanaa shiciro badan oo nadmiyana saasuu u leeyahay funuunta kala duwanna saasuu nadmiya uga leeyahay mantiqa fanniga la yidhaahdo wuxuu yidhi fanniga waan isku dayey markii aan bilaabay xoogaa ugu yaro adkaaday markii dambena uu iska daayey waa ka tanaasulay waxaanu doortay qowlka odhanaya mantiqu waa xaaraan qowlkaasoo ikhtiyaar ahaan markaad doorto ku tidhi fanniga xisaabta sidaas uguma fiicnayn laakiin funuunta qur'aankiiyo culumtiisa iyo xadiidka iyo culumtiisa iyo usuul fiqhiga iyo carabiyada inta mid walba baxar buu ku ahaa fiqhigana mushaaraku ku lahaa oo fiqiga laftiisa waa ku fiicnaa laakiin funuunta kale uu kaga horreeyey cilmiga caruudka waxau yidhi subax aan munaadaro gelaayay baan habeenkeedii soo eeg eegay buui habeenkii baan indhaha mariyey buui fannigaa caruudka ah ee shicirka lagu miisaamo maalinaan doonayo subaxeeda inaan munaadaro galo baan habeenkii ka horreeyey aan daalacday buu indhaha mariyey waa cajiib laakiin ha la yaabine dee ruux shaacira waa u sahlantahay ila waa gabyaaya weliba gabaygiisuna waa macaan yahay oo dadka qaar baa gabayga khasbayo oo xoogaa gabaygoodu laga yaabaa inuu yahay mid rakaaka ku sugan tahay ee gabaygiisu waa salis waa macaan yahay oo shaaciriyadiisu waa qawi marka dadka noocaasoo kale shicirka ku fiicanna fanniga caruudka iyo qawaafiguna waa u sahlan yahay oo adnaa tambiih buu ugu baxaya sheekha suyuuti la yidhaahdo musanafaadkiisu inay badan yihiin waa tilmaannay mashaayikhdiisuna inay badnaayeen waa tilmaannay culammadii ay mucaasiriinta ahaayeen qaarkood xoogaa waa iska hor yimaadeen ruduud baa dhex martay waxyaalaha isku qabteen ay isku radiyeenna waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxay ahayd masaladii ku saabsanayd abaway lmustafa oo nebiga sala allahu alayh wasalam labadiisa waalid maxay ahaayeen xaggaysa gelayaan ruduud baa culamo ku dhex martay isaguna kutub buu ka qoray culamo kalena kutub bay ka qoreen kutubtuu ka qorayna waa badan tahayoo ha isku now noqoto laakiin toddoba risaaluu ka qoray masaalikulxunafaa baa se ugu muhiimsan xaawiga inay ku jirtaa risaaladiisaas wuxuu u cuskanayo ee wuxuu u deliishanayo dhammaan halkaasuu ku sheegay sakhaawi oo culammada xadiiska isaguna ka mid ahaa mutacaasirayna ay ahaayeen baa ka mid ahaa mashaayikhda isku radiyeen masaa'il kalena waa jireen oo mutacadida laakiin masalada murankeedii waa batay labada darafba waxa laga qorayna aad bay u bateen xataa wakhtigiisii oo keliya maahee casriyadii ka dambeeyey laftooda kutubaa laga allifay daraf kastaba hadday tahay darafkii suyuudi iyo hadday tahay darafka khilaafsan mid walba mulla caliyulqaari ayaa isaguna ka mida culammada radiday oo isaguna eh, kitaab ka qoray oo risaalada markaa suyuuti tix raacayo oo xaraf xaraf uga jawaabayo suyuuti wuxuu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriyada ayuu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriyada ayuu dhintay mashaayikh fara badanna cilmiga waa ka qaatay bacdi ka mida waa tilmaannay siraajuddiin albulqiini baa ka mid a kaafiyaji baa ka mid a shumunni baa ka mid a jalaaldiin almaxalli baa ka mid a zakariya alansaari baa ka mid a yacni ahlucilmi fara badan ayuu cilmiga kala kulmay zakariya alansaari mucamar buu noqday isagoo mashaayikhdii suyuudi ka mida haddana suyuudi waa ka geeri dembeeyey oo shan iyo toban sano ayuu dabadii noolaa waayo mucamar buu ahaayoo boqol sano ayuu gaadhay siddeed boqol iyo lix iyo labaatankii buu dhashay waa zakariya alansaari muta'akhiriinta shaaficiyadu markay sheegayaan waxay ahaan shaykhulislaami ayaa sidaa yidhi xawaashida jamculjawaamica ah, haddaad ku aragto qaala shaykhulislaami kada cidda loo jeeda waa zakariya alansaari mutafannin baanu isaguna ahaayo kutubo fara badan buu allifay oo funuun badan oo kala duwan ah hadalka ma badin jirin laakiin hadalkiisu gobo uu ahaa fanni kastaba sida badan waxbuu ka qoray marka almuhim tarjamada suyuuti inkastaad moodo xoogaa inaynu ku yaro dheeraannay eh, intaas baynu kaga gaabsanaynaa ama kaga kaaftoomaynaa taraajimta culammadana waa loo baahan yahay waxaa ku jira yacnii culammada tarjamadooda marka la dhegaysto nawcan maa niyaddii inay soofowdo oo bimacnaa qofkii nashaadii inuu ka helo waxaa dhici karta inuu ruuxu ku daydo dardar iyo inay gerisaa laga yaabaa firfircooni oo is idhahdo maad sidaasoo kale cilmiga u doontay oo waxaa la yaab leh suyuudi agoonnimu ku barbaara oo waalidkii dee waa kaa ka dhintay isagoo sebi ah waalidkii waa kaa dhintay isagoo suyuudi sebi ah waa kaa dhintay marka cilmigii waalid ku hanuuninayo ama baraya ama markaysagaa la daba socdaa dee marka ma haysan eh, haddana waxa weeye tawfiiq ilaahay baa arrinkaas ku dhacay tawfiiq ilaahay ka sokowna culammadii lagu ballamiyaa markaysa waxaan uu ku dhacay oo ku xasila waa bifadli illah uma bifadli alculamaa taasna cibra ku jirta in allaha ida araada shayئan haya'a asbaabah culammadu waxay yidhahdeen ilaahay hadduu shay doono asbaabtiisuu diyaariyaa ya marka asbaabta wanaagsan in lagu dadaalo taasna waa laga faa'iidaysanayaa mawdiculcibra ayay ka mid tahay waalido badani aad waxay ugu warwaraan ubadkoodu inay xoolo badan yeeshaan inay guryo badan dhistaan inay aqniyo noqdaan waxaase ka muhiimsan cilmigaa ka muhiimsan in lagu dadaalo inay culamo noqdaan taasi aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo maalku waa dhammaanayaa mulkigu waa tegayaa cilmiguna waa baaqi noqonaya culammada qaarkood aan xoolo badan lahayn oo qaarkood yacni gaajo yacni ku sabraayey iyo dhibaato ayaa cilmigoodii meel walba ka dhacay markaasaa ilaahay barakeeyey markaasaa fii kulli qutrin wa fii kulli beled baa cilmigoodii laga akhrisanayaa iyagoo waa hore iska dhintaa ajarkoodi u soconaya ajarkoodi u soconaya dadkii xoolaha badnaa xaggay ku dambeeyeen yaa maxaa aasaartoodii ka baaqi ah maanta haddii la eego niman tujaar oo hore oo markaysa tujaar ahaa oo aad u waaweynaa maanta waxa weeye dadka markaa agtooda dee aad looma yaqaano beri bay calan u taagnaayo la odhan jiray taajir hebel beledkeennaba ka soo qaad tujaarta qaarkooda aad u sheeganaa oo waagay noolaayeen yacni waxa weeye siday u caanka ahaayeen iyo sida xoolahoodu u badnaayeen ay la yaab lahayd ayaa maanta raadka ka baaqiga yar yahay xagga xoolahoodii xooluhu waa iska tegayaan ya maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxa agtiinna ku sugani waa dhammaanaya qaaruud xoolihii ilaahay inooga sheegay dee aad bay u badnaayeen maxaa xoolihiisii ka baaqi ah shayna kama baaqi aha kuwii muluugta ahaa ee boqorrada aha maxaa ka baaqi ah shayna kama baaqi aha ahlucilmiga qaarkood waxay ka warrameen qiso boqorradii qaarkood shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku soo naqlinaya asiyaasa sharciya wuxuu tilmaamayaa boqorradii qaarkood muslimiinta soo maray maalintii ay dhinteen tafiirtoodu xoolaha inay u qaybsadeen wax hayr caadi ah boqolaal kun oo diinaar diinaarku dahab bu ka samaysnaa baa mid waliba qaata haddaba waa boqolaal kun waxaan filayaa inuu odhanaayey waa ka eegi doontaan kitaabkee min lix boqol oo kun oo diinaar ya ayaa mid waliba qaata zaman yar dabadeed waxaa la arkay iyagoo wada dawarsanaya ya intay isu jirtaa ya wakhti yar dabadeed baa la arkay iyagoo dawarsanaya yatakafafuuna annaas maal qiima ma leh aljuucu yutradu biarraqii fi falima taksuru xasratii wa wasaawisi gaajada roodhi qalalan baa lagu eryaa maxay markaa tiiraanyadayda iyo waswaaskaygu muxuu u badanayaa xaggaad adduunye ka gaadhaa xaggaad ka haabataa xaggaad ka heshaa war cilmigaa faa'iido badan ya alimaamu nawowi xoolama dhaqan reer ma samaysan ubad ma yeelan ilaahay baa cilmigiisa barakeeyey kutubihiisa akhdaarta adduunyada iyo beledada adduunyadao dhan baa laga akhristaa jamiicu lfiraq waa akhristaa qolo odhanaysa nawowi naga daa ma jirto dawaa'ifta sunniyuhum wa bidciyuhum sunnigoodu iyo bidcigoodu mid waliba waa akhristaa qabuul baa ilaahay siiyey hadday tahay riyaadu saalixiinka hadday tahay arbaciinka hadday tahay aladkaar hadday tahay waxa weeye kutubta fiqige uu qoray shaaficiy oo dhan baa ka daba dhacday ilaa ay yidhaahdeen ashaykhaan oo raafici iyo nawowi labada shiikh ay yidhaahdeen minhaajkii rawdo sida looga daba dhacay wa khaasatan minhaajka wax looga daba dhacay ma jirto oo kutubta shaaficiye ka mid a ah. sharaxa saxiix muslim eeg jamiicu dawaa'if baa daalacanayso akhrisanaysa marka qabuulku waa min allah ruuxu isagoo iska dhintay ayaa boqolaal sano ajarku u soconaya oo saacad walba qof kastoo ka faa'iidaysta kitaabkuu baa ajar looga qoraya dee wax taa la qiimiye ma jirto xooluhu waa tegayaan war ubadka ha lagula dadaalo cilmiga iyo barashadiisa iyo siday culamo u noqon lahayn dad fara badani waxay ku cabbeeyaan carruurtooda war shaqayso war wax tabco war xoolo yeelo war fadhiga ka kac war talabka cilmiga in lagu kiciyo ya ruux dhallinyarii isagaba adduunyada iskaga maman inaad waxba tukhritukhiso uma baahna ee xagga cilmiga ayuu u baahan yahay in lagu baraarujiyo oo lagu booriyo oo loo tilmaamo adduunya iyadaaba u hillaacaysa isagaaba faraha hore ku taagan mar hadduu ruuxu dhallinyaro yaho adduunya u cusub tahay haddaad adigu sii tuqi tuqiso dalabkii waad ka tuuri war dalabkaa ka ridi wuxuu ku jiraa boorintu iyo markaa waxa tirtirsigu xagga cilmiga iyo diinta in lagu tirtirsiyo adduunyada isagaba iska naftaa ku maman oo ku tagan ya laakiin xagga cilmiga iyo khayrka iyo barashada diinta iyo istifaadada iyo inuu sii faa'iideeyo iyo inuu markaa caalim noqdo iyo inuu markaa siduu kutubo u qori lahaa oo yani ajarku ugu socon lahaa liajli illaah ya taas iyadaa markaa waxa in lagu baraarujiyo niyadaa inuu markaa la yimaado qofkuna waxa weeye niyadii uu sare u qaado xataa niyada khayrka uu qofku niyeeyo hadduuba gaari waayo inuu caalim noqdo niyadiisu hadday ahayd inuu caalim noqdo ya wa inamaa likulli imri'in maa nawaa nebigu muxuu yihi sala allahu alay wasalam inama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa camalladu waxay ku ansaxaysaa niyooyinka ruux walbana waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu niyeeyo inuu noqdo caalim bishariica liajli illaah laa lilmuraa'aa istusnimo iyo wax la mida iyo yacni mansib adduunye iyo magac adduunye iyo wax la mida aan uga jeedin ee liajli illah inuu noqdo caalim biamri illaah caalim bishariica caalim biddiin naasir lilmilla ya sunnada mid noolaynayo oo milladii sare u qaadayo shareecadii jadiidinayo oo yacni dadka khayrka ugu yeedhayo khayrka u horseedaya liajli illaahna saa u samaynaya hadday niyadiisu tahay hadduuba gaadhi waayo niyadaa loo qaaday qisadan ku khatimaya waxay tahay sheekh culammadii hore ka mida ayaa waxaa la yidhi inaan dhallinyaro abaa u yimi xalqadiibuu la soo xidhiidhay maalmuu duruustii dhegaystay markuu maalmo duruustii dhegaystay ayaa geeridu u timi geeri deg deg ah inankii baa dhintay inankii markuu dhintay baa ardaydii mid ka mid a ku riyoodo wuxuu ku riyooday inankii culammada lala soo saaray oo jamaca culammada ku jira shiikhii baa qisada loo sheegay markaasaa waxaa lagu yidhi inankii maalmihii dhoweyd inoo yimiye dhintay waxaan ku riyooday isagoo safka culammada ku jiroo jamacii culammada lala soo saaray dee inunkuna ibtidaa'i buu ahaa markaasuu cilmiga bilaabaya waa bilow shiikhii waa ka jawaabo wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa niyo ilaahay dartiya inuu caalim noqdo liajli illaah inay ku jirtay oo uu sidaa niyeeyey oo deedna niyadiisii loo qaaday wa inamaa likulli imri'in maa nawaa saasaa laga yaabaa buuri riyooyinko kale waxaa loo sheegaa min baabi alistinaas lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka caawa calaa kulli xaal waxaynu uga jeednay muqadimo aynu sheikha tarjamadiisa eh, ayaynu ku gaabsanaynaa eh, marka in sha allahu tacaala habeen dambe ayaynu markaa dersiga sii gudageli doonaa halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk